تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم معاشر الإخوة والأخوات موضوع oo ah mowduuc aada iyo aada u baaxad weyn isla markaana aan ka baqayo in waqtigii inoo harsan aanu noqon doonin waqti markaa nagu filan waxaan isku dayaa biidn illaahi subxaanah wa tacaala in aan dulmar markaa ku sameeyo oo aanan dul istaagin dhammaan waxyaabaha lagu soo talagalay inaan mawduuca markaa ka idhaahdo mawduucan ah makaa'ida shaytaan mar haddii la yidhi asiraat almustaqiim asiraat almustaqiim waxaa dadka ka habaabin kara amaba ka weecin karana uu yahay shaytaan waxaa haboon shaytaan iyo wasaa uu adeegsanayo in aan tilmaanno si qofka markaa ugu baraarugo khaladaadka iyo waxa marka uu samayn karo waxaase la isweydiiyey war innaga qadiyo ka muhiimsan baaba noo taal cadad intaa la eg oo soomaaliya meel isugu yimid waxay ahayd in arrinka waddanka iyo soomaaliya laga hadla ee maxaa jinkan iyo shaydaankan baxarkiisa loo galay dabcan diinta meel loogu soo hagaaguu leeyahay oo qur-aan haddaa aqrisi waa ku daynayaa laakiin kayskeeni meel loogu soo hagaaga marka ma laha arrinka labaad waxay yidhaahdeen dadku niyow ciidan culus baad gacanta la gashay kuwii kalea lagu qaatay ciidankan waxaa laga yaabaa adoo jiifa xataa inaanay ku dhaafin waxaan leenaha marka tawfiiqda allah na waafajiyo shartoodana allah naga qabto allah subxaana wa tacaala markuu ka hadlayay shaytaanka iyo ibliis iyo jin saddexdaa bixin horta maxay kala yihiin ibliis ilaa iyo kow iyo toban jeer baa qur-aanka lagu sheegay shaydaanna ilaa labaatan wax gaaraya jin marka laga hadlayana ilaa sagaal iyo toban jeer baa lasoo celceliyey intuba marka lasoo uririyo culamaa alcaqiida waxa ay tilmaamaan oo ay yidhaahdaan shaydaan iyo jin labada waa isku mid laakiin marka uu mu'min uu yahay ayaan waxaan ku magacaabaynaa jin marka uu u yahayna waa shaytaan ibliisna labadaba isagaa dhalay oo waa meel ay kasoo wada jeedaan dhammaantood ugu horrayn ciidankan lagu magacaaba jinka ama shayaatiinta dadka dagaalka la gelaya waxay u qaybsan yihiin nafafyaashooda ilaa dhowr nooc nafna waa naf iyada tayiba ah oo mudma'inno ah oo markiiba khayrka haleeli og midna waa mid iyadu lawaamo ah oo markii khalad ay gasho dib isu soo dhufata oo isqabata oo waddada markaa lugta saarta midna waa naf alamaara bisuu xumida unbay sii jiidaysaa dadkan marka dagaalka la galay ciidanka sidaan oo kalea saddexdaa qaybood bay u qaybsan yihiin qur-aankana marka uu tilmaamaya wuxuu tilmaamay dhowr nooc buu ku tilmaamay uu adeegsan kara shaydaanka si uu dadka u marhaabaabiyo waxaa ka mid a ah naqs buu adeegsan karaa naqsiga waa marka shaydaanka iyo qofka masaafa u dhexaysa laakiin markuu adeegsanaya lamsiga mubaashara u dhaxaysa way isku dhow yihiin markuu adeegsanaya masigana qofka kan xaraarada jirhkiisa ayuu haleelayaa markuu adeegsanaya nasqigana khaatir iyo fakar buu madaxa ku soo tuurayaa markuu adeegsanaya waswasadana howl kale ayuu marka ku gelinayaa intuba marka waa inta jeero qur-aanka marka uu soo celeliyey ayad iyadu si qayaxan qur-aanka lagu xusay ayaa jirta oo ah midda iyada hadalkaba aan ku furfurtay oo uu leeyahay allah wa qaala shayطaanu lama qudiya almru in allaha wacadakum wacda alxaq wawacadtukum faakhlaftukum khudbuu aqrin doonaa waatan waatanuu leeyahy axadu salaf bi'sa alkhatiibu nin khatiiba waxaa ugu xumaaday khudbada uu aqrin doono ninka lagu magacaabo shayطaan khudbuu aqrin doonaa markaasuu yidhi khudbada uu aqrin doono waa khudba uu ka run sheegi doono wamaca dalika waa waa ninka keliya ee runtiisa aan anfici doono yowma alqiyama maxaal xaqaa'iqdu meesha keeni doonaa allah subxaana wa tacala wuxuu ka hadlay uu qur-aanka inoogu sheegay dhowr jabhadood inuu naga soo weerari karo qofka markuu sadaqada uu bixinayo ashaytaanu yacidukum alfaqr marka salaada uu qofka uu tukanayo maaragtay inuu idinka mashquuliyo can dikri illahi wa can isalaa intaasoo dhanba marka waa uu tilmaamay walidaalika hadal kooban ayuu tilmaamay ibn taymiya raxmat ullaahi calayhi uu leeyahay shaydaanka mar walbaba waxa uu qofka uu ka abbaaraa meesha uu is leeyahay hebel uu u badan yahay hebel waa nin naxariis badan naxariistaa lagaa soo gelaya saas darteed shay walbaba waa samaynaysa naxariis ilaa ad aragtay qof munkar samaynaya ha loo naxariisto khalad baa lagu dhacayaa ha loo naxariista naxariista naxariista qofna wuxuu arkayaa inuu shiddada ku dardaran yahay wax walbaba uu adkeeyaa meesha laga soo gelaya shay walbaba wuxuu rabaa maxay in uu si shiddo ah oo adadayga marka u xaliyo iyadana waxay ka mid taha labadaba wuxuu leeyahay waa laba midna dembi buu galay ninka kan ka gaabiyey awaamirta ilaahay midna israaf buu galay xuduuddii buu ka tallaabay labadana waxaa looga baahan ya ikfir lana dunuubana wa israafana fii amrina inay yidhaahdaan intaba marka waa looga baahan yahay qur-aanka wuxuu kaloo tilmaamay khasaa'is inuu leeyahay risaaladiisa waxyaabaha qur-aanka uu tilmaamo waxaa ka mid a ah, inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciid kooxda isaga ku dabafaysha waxa uu ugu yeerayaa ugu baaqayaa inay ka mid noqdaan asxaab saciid buu allah subxaana wa tacala uu tilmaamay shan hadafna qur-aanka wuu sheegay kow qofka inuu halmaansiiyo xuska ilaahay istaxwada calayhim ashaytaanu fa ansaahum dikra allah hadafka labaad inuu dadka isku diro hadafka saddexaad inuu baqdin iyo xusni ku beero hadafka afaraad inuu gaalnimo dadka ugu beero uu ugu yeero hadafka shanaadna inuu maxay dadka qaawnihii marka ugu yeero anoo mawaadiicda markaa dul maraya ayaa haddana waxaan tilmaamayaa wasaa-isha uu adeegsado qur-aanka markaa lagu tilmaamo wuxuu adeegsadaa wasiilo lagu magacaabay istibzaaz oo culimmadu ay dhihi jireen qofkuu fiijinayaa wuxuu isku dayayaa shay aanu u socon marka inuu geliyo ama mushaaraka washaarikum fi lamwaali waalawlaad maalkaaguu kula wadaagayaa buu kula wadaagaya haddii xus ilaahay meesha aanu jirin wuxuu kaloo allah subxaanah wa tacala qur-aanka uu ku tilmaamay ilqaa suui dhan ilqaa suu'i dhan in mala xun oo labada ruux marka isu dhexgeliyo saa dartii buu allah subxaana wa tacala uu leeyahay addoommadayda waxaad ku tidhaahdaa yaquulu latii hiya axsan leesh maxay hadalka wanaagsan u dooranayaan maxaa yeelay ina ashayطaana yanzagu baynahum shayطaan baa isku diraya kelmaddii la yidhi buu rogayaa meel kaluu la aadaya si aanay taa u dhicin allah subxaana wa tacala wuxuu leeyay markaa loogaga digo takhwiif iyo jadal iyo taxriish intuu marka waa uu sheegay waxaan u gudbayaa khutawaadka tallaabooyinka uu adeegsan karo kow shaydaan markuu ku gelayo wuxuu kugu soo gelaya ninu ilaahay ku gaalow ilaahay waxaad maaragtay ukfur billaah tallaabtaa haddii ay u suurtoobi weydo shirkii buu kugu ridayaa tallaabtaa haddii ay u suurtoobi weydo wuxuu ku leeyahy waxaad samaysaa dunuubta waaweyn ku dhexdhac taa hadday u suurtoobi weydo dunuubta yaryar baa lagu qurxinayaa taa hadday u suurtoobi weydo wakhtigaago dhan waxaa lagu luminayaa waxaananba faa'iido lahayn faa'iido markaa kusoo noqonayn tallaabta kale hadduu intaa uu ku guulaysan waayo camalba camalka uu ka ahamiyad yari tahay buu kugu mashquulinayaa taa hadday u suurtoobi weydo dad kale ayuu kugu mashquulinayaa si markaa camalkaagu uu markaa u fasahaado waa meesha uu leeyahay ibn اlqayim اljawsiya fii kitaab min kutubihi uu leeyahay ugu horayn qofka intuusan xumaanta aanu samayn wuxuu marayaa ilaa iyo siddeed marxaladood kow qofka wuxuu rabaa inuu zinaysto khatra iyadoo ah bay madaxaaga soo maraysaa fakerkaagu soo gelayaa kow namber laba fikrad bay isku rogaysaa ilan waxaad ku fakertay zino feker bay isku rogaysaa way soconaysaa go'aan bay isku rogaysaa go'aan markay noqoto kadib qofka hami bay ku noqonaysaa habeen iimaani wuxuu ku fakeraa si wuxuu u samayn lahaa kadib fal bay isu rogaysaa qofka markuu sameeyo kadib caaday u noqonaysaa caadada markuu soo dhaafo kadib fusuuq bay isu rogaysaa waxaad arkaysaa qofka isagoo difaacaya sidee loo noolaanaya haddaan ma aragtay zina la samayn sidee noolaanaalaya haddaan riba la cunin sidee loolaanaalaya noloshu ay u surtoobaysa haddaan waxaan la samayn tiibuu marka difaaci ilan fusuuq buu marayaa tan ugu dambaysana waa maxay muwaajahat alxaqo waaba xisbi gaara oo u soo jeeda maxay in uu la dagaalamo qofka marka xaqa taagan intaa marka sideeddaa marxaladood buu qofka la maraya walidalika ayi ficla sayi'a oo qofka innaga naga mid uu samaynayo walciyaadu billaah iskama samaynayo out of the blue inuu iskaga soo booda macquul maaha waa inuu soo maro maraaxil mutacadida stages waa inuu soo maro marxalado marxalada kale ayay u dhiibaysaa ilaa aakhirka markaa meel xun marka ay kala dhacdo waana arrin markaa khatarteeda leh saa darteed bay culimmada waxay tilmaamaan shaydaanka saddex marxalood buu leeyahay marxalana intaadan shaqadii aadan samayn buu ku hortaagan yahay marxalana shaqada intaad ku howl jirtid ama ku guda jirtid marxalana shaqada markaad dhamaysid oo marxalada ugu horraysa ah inta aadan hawsha aadan qaban wuxuu isku daya horta inuu kaa leexiyo inaadan tukan inaadan sadaqa bixin inaadan zake aadan bixin inaadan awaamirtii ilaahay aadan farin inaadan munkarka aadan reebin kaba dhig marxaladii waa soo waa soo gudubto oo go-aan bay kaa noqotay waxaad leedahay taswiif waa samayn doonaa bukra bacd shahar shahreen sanadka kadib waan samayn doonaa marxalada waa soo gudubtay soo maaha kasal sarfigii waa soo dhaaftay go-aankii baad gaartay laakiin waad cagajiidaysaa macquul maaha markiiba qofka marka inuu sameeyo marxaladaa koowaad marxalada koowaad marxalada labaad soo maaha fii athnaa'i alcamal hawshii buu qofku guda galay shaydaan haddana wuu taagan yahay laba mid buu marka kugu kugula talinaya waa midoo in aad hawshii haaf aad kaga tegto oodan dhammaystirin maxaa ku dhacay raggii kontanka nin ahaa ee rasuulka sal alla alay wasalam uu yidhi war halkaa istaaga oo noqda ma aragtay qalcad lagu tiirsadoon lasoo jibaaxin noqda oo haddaad aragtaan iyadoo madaxyadan la gogoynayo oo haadda saa inagu dulxoomaysa meeshiin ha ka soo dhaqaaqina maxaa ku dhacay camalkii loo diray iyagoona dhammaystirin bay meeshii ka soo dhaqaaqeen kadib markii meesha ka soo dhaqaaqeen waa sida sahlan markaa doocjeexda loogu sameeyey qolyihii muslimiinta meesha taagna waa talle markiiba si sahlan markaa loo maray xaaladda hadduu ku guulaysan waayo wuxuu isku dayaa habkan ah waxa u samaynaysa inaanu noqon habi hadyii rasuulka sal lla ly slm raacsan yacnii sunnaduu kaa leexinayaa bidcuu ku farayaa meelo kaluu kaala dhacayaa labadii waad gudubtay haddana wuu soo taagan yahayo camalkii aad samaynaysa buu riyaa u beddelayaa waa marxalada labaad marxalada saddexaad camalkii waabaad gudataba wuxuu kula soo maraba rafaad iyo raaxaba adigu waad soo gudatay aakhirkii markii camalka uu ku dhammaado kadib haddana waxaa jira wixii lagu magacaaba alman waladaa inaad tiraahid waxaayo waxaabaan sameeyey khayrkaa baan ku qumay intaasaan la baxay waxaasoo dhan baan soo qabanay waa qabla alcamal wa fii anaa'i alcamal wa bacda alcamal saddexda marxalood shaydaan wuu soo taagan yahay shaydaan marka wuxuu leeyahay time table buuxa buu leeyahay time tablekiisa waa maxay inuu afar iyo labaatan saac uu shaqeeyo habeen iyo maalin in uu shaqeeyo boqol iyo lixdan iyo siddeed saacadood isbuuci inuu shaqeeyo shan kun iyo afartan saacadood bishii inuu shaqeeyo lixdan kun iyo afar boqol iyo siddeetan saacadood sanadkii intuba uu shaqaynaya maalin buu shaqaynaya habeen buu shaqaynaya oo markaad hurudid buu shaqaynaya waata rasuulka sal alla alay wasalam uu leeyahay midkiin markuu seexdo shaydaan baa u yimaado xersiyu u xirxiraya kadibna guntada markuu kuwa u xiraba wuxuu leeyahy calayka leylun tawiilu nam intaaba wuu soo taagan yahay wuxuu ku jiraa jihaad iyo howl markaa aan la qaban karin oo aanan sahlanayn waa wasaa'isha allah subxaana wa tacaala marka uu tilmaamay oo noocan maa aan isleeyahay inta ugu muhiimsan anoo in fara badan ka gudbaya ayaa waxaan u gudbayaa mas'alada igu bixisay mawduuc sidan oo kalea in la daraaseeyo meeshaan u soo socday ayaa wuxuu yahay ama ay waxay tahay waxaa batay maalmahan dambe hebel jin baa galay hebel jin baa galay jinka kan ee dadka gelaya diiniyan ama sharciyan ama anadara sharciya tijaaha hadi masala horta maxay tahay taadu midda ugu horraysa waxaa batay hebel jilibkaa laga fadhiyaa saa darteed wuxuu bilaabay inuu tukubo heblo sooma xudunta iyo sinta inta u dhexaysaa laga galay ilmiba ilmihii bay dhali weysay hebel soo ma aha maskaxdaa laga galay imtixaankiibuu ku dhacay waxaan bilownay shay walba oo slightis maata ah miduu doona ha noqdee injiin markaa loo tiiriyo masaladoo masaladaan u baahanahay marka waxaan leenahay dadkuma waxay noqon karaan maxadaad telefisioniya oo jinka ka hadlo ma waxay noqon karaan maxadaad radio stations oo jinka ka hadla ma noqon karaan jin ma laga dhex hadli karaa dadkan eh, dadka ma ka dhex hadli karaa dadkan la keeno maraakiista masaajidda la keeno oo la qaylinayo ninkan qaylinaya iyo gabadhan qaylinaysa ee laga dhex dhawaaqayo sharciyan nadarada iyada ah maxay tahay waa midda insha allah subxaana wa tacala aan u gudbayo kow allah subxaana wa tacaala waa uu abuuray jinka wuu abuuray markuu abuurana wuxuu ka dhigay ajsaam aada raqiiq u ah saafina ilahi subxana wa tacala sidaasa isaga u khalqay lowna uma samayn cunsurkoodana wuxuu ka dhigay naar buu ka dhigay waana wax jira oo qofkii dafira nusuus fara badan buu dafiray islaamkiisu islaam shaqaynaya maa hore u socda maaha taa horta in loogaado waa mid arrinka labaad ee aan tilmaamayna wuxuu yahay diintu waxay sheegtay isoo ururiya lafdiga koowaad fi lqur'aani alkariim ilaa aakhirihi marka lasoo ururiyo iyo nusuusta rasuulka sala allahu calay wasalam marka la hoos harsado intuba waxa ay tilmaamayaan wax lagu magacaabo waswasa inuu jinka waswase uu leeyahay inuu shaydaanku waswase leeyahay intaabaa nusuusta ku haynaa intaa in ka baxsan soo maha waxay u baahan taha daliil marka in la helo waa midda aan rabno inaan tilmaano biidn illahi subxana wa tacaala waxa uu leeyahay ibnu xasm wagayruhu min alculamaa waxay leeyihiin laba xaaladood laba faker baa jira faker leh qofka jinku wuu waswaasiyaa waswaaskiisa aad iyo aad u bata iyo fakar leh maya inwuu saytarayn karaa qofka bini aadamka isagaa kontaroola saa darteed ficil uusan rabin buu ku khasbayaa xumi uusan rabin buu leeyay samee dembi aanu rabin buu leeyay samee khamre aanu cabi lahayn buu leeyay cab salaad aanu ka tegi lahayn buu leeyay se ka tag dadna waxaasay aaminsan yihiin labadaa ra'yi marka yaa saxsan sidaad ogtihiin arrinkaa haddii la yidhaahdo jinku waxa uu leeyahay nufuud ama absolute power oo awooddiisu meeshaa gaarsiisan oo qofku suu doon u maamuli kara haddii la yidhaahdo waxaa imanaysa marka noloshaba inay iska noqoto nolol cabath ah oo runtii aanan sax aanan ahayn saa darteed waxaan isweydiinaynaa kow maxay u suurtoobi weyday ambiyaaullah ullah waa rusulu maxay u suurtoobi weyday mu'miniintii maxay u suurtoobi dadkii saalixiinta ahaa inuu marka uu dhex degay oo markuu dhex degay kadibna suu doona uu ka yeelo horta ma suurtooda taatan la isweydiinaya wey walidalika allah subxaana wa tacala marka uu leehay wa ima yanzaqannaka min ashayطaani nazq fastacid billah markuu allah subxaana wa tacala u le haddii shaydaanku xodxodiyo wuxuun markaa kuu keeno ilaahay subxaana watacaala magan gal oo waxaad weydiisataa isticaado weydiiso kadib waa badbaadaysa culimmada qaar baa ku fasiray maqadab baa loola jeedaa qaar baa yidhi masu shaytaani baa loola jeedaa qaar baa dembi sheegay in kalaba laakiin marka aayaddii aan ku furfurana ay lahayd waqaala shayطaanu lama qudiya almru ina allaha wacadakum wacda alxaqa wacadtukum faakhlaftukum wamaa kaana lii calaykum min sultaan wax awooda iyo wax bawara idiima sheegan wax aydinka qaban yani wax idinku sameeyey marka ma laha laakiin waxaan sameeyey dacwa waa uu idin waswaasiyey baaq baan idiin sameeyey waxaa sameeyaa idin idhi kadibna ballan baan idiin sameeyey ballantii baan guub yeelay waa idinkaga baxay intaa unbay taagan tahay aayaddan waa aayad nas sariix ee muujinaysa jinka awooddiisa ama shaydaanba isku soo duuduuba awooddiisa inay ku eg tahay uun keliya inuu ku waswaasiyo inta in ka baxsan oo uu diyaa ama uu samayn kara markaa ma laha ama mas'ala dukhuulu ljin jinka inuu insaanka uu dhexgeli karo wax sugan weeye qur'aanan wa sharciyan laakiin inuu suu doono uu ka yeelo arrin markaa sugan maaha waan u iman doonnaa biidn illahi subxana wa tacaala fakerkaa waxaa qaba alimaam alطaxaawi fii sharxi marka uu tilmaamay alaahaar waxaa tilmaamay alimaam alطabari marka uu tilmaamay macno sidaas oo kale ah waana mas'alo iyada muhiimaddeeda markaa leh walidaalika haddii arrinkan uu sharciga awood u leeyahay idan waxaa noqon lahayd waxaa dhici lahayd marka dad fara badan oo saalixiina in yani qofkii jariimo baa gala dembi buu galay hebel baa hebel dilay jinkaa igu xambaaray waan hebel baa zinaystay jinkaa igu xambaaray khalad baan sameeyey jin baa igu xambaaray intuu ka dhacay jin baa sameeyey ciyaartu noloshu waxay noqonaysaa cabath oo wax walba marka in loo tiiriyo hebel baa ilaahay subxaana watacala dhabar dhabarkaa dhabarkuu beela wuu socon waaya jin baa ka dambeeya yani cajaa'ibtay ka mid tahay waxyaabaha lala yaabay ka mid tahay ilaa maanta heer la gaaray siiba dadka aad iyo aad u da-da yar markay rabaan inay fariin ay soo gudbiyaan can dariiqi ljin bay kusoo gudbiyaan gabar baa rabtaa inay guursato guurkii bay ka xishoonaysaa nin bay rabtaa masjidkaa la keenayaa hebel baa anigay daba taagan wuu arkayaa saan buu yidhi waa laga dhex qaylinaya maanta magac baa la sheegayaa mas'aladaa iyada ah biidn illahi subxana wa tacala qofkan qof dhiban inuu yahay shaki kuma jiro qof dhiban inuu yahay shaki kuma jiro inuu xanuun uu qabo shaki kuma jiro laakiin habka kan shaygan usoo gudbay ma psychology ba oo baaris bay u baahan tahay ma dawo kale u baahan tahay xalana waxaan soo tilmaannay saddex shayba in cuduro fara badan lagu qarin jiray sixirkana cuduro fara badan baa lagu qariyaa ishana cuduro fara badan baa lagu qariyaa jinkana cuduro fara badan baa lagu qariyaa iyadoo ay suurtagal tahay in dhakhtar loo geeyo qofka markaa la baaro ayaa waxaa leeyahay meeshan waa laga dhex dhawaaqay waxaa jirta mas'alo kale waxaan kaloo idiin tilmaamayaa doctor cali mushrif oo akar min cishriin sana mawduucan ka shaqaynayay oo dadkii almadiina munawara tegayna yaqaan markas weynna meesha ku leh oo waxaa ixda almaxadaat telefisyooniya marka lasoo fariisay wuxuu yidhi labaatan sano waxaa ii soo baxday tisca wa tisciin wa nisf wa suf wa thumun sagaashan iyo sagaal iyo ziyaada dadka la ii keenay nin jin qaba weligay ma arkin buyi inta ugu badan ee la keeni jira waxaana dad nafsiyan u xanuunsan oo waxay u baahnaayeen inay markaa psychiatric dhakhtar markaa cilmu nafsi yaqaan inay hor oo la daweeyo ma khudbo kale oo tiisa uu ka jeediyey mustashfa madaa'in fahad uu ka jeediyeyna wuxuu ku tilmaamay oo isagoo dhakhaatiirta la hadlaya siiba kuwa psychologiga ah wuxuu tilmaamo uu dadka u sheegay wuxuu yidhi howl idinka laydinkugu talagalayba annagana loo soo gudbiyey jinka waa dhici kartaa qofka inuu markaa uu waswaas uu geliyo waswaaskii inuu xanuun isu rogo way dhici kartaa laakiin inuu qofku uu ka dhex dhawaaqo uu soo doono suu doono uu ka yeelo arrinkaa wuxuu u baahan yahay marka arrin markaa baaris u baahan weeye wa illahi subxaana wa tacaala waxaa kaloo la isweydiiyaa qaala allahu subxaana wa tacala cala lisaani ayuub inii massani adur wa anta arxamu araaximiin mufasiriintu waxay leeyihiin akar min mufasir oo uu ku jiro ibnu xayaan oo ay ku jiraan ragfa zamakhshari uu ku jiro ibnu caashuur intuba waxay tilmaameen waswaso wey markuu leeyay nebi nebi nebi ayuub dur baa igtaabtay shaydaankiibaa dur igu taabtay markuu leeyahay waswase ayay culummadu tilmaameen waxay leeyihin macquul maaha inuu shaydaan iska dhex dego nebi ambiyada ka mid inuu iska dhex dega macquul maaha shaydaan inuu iska dhex dego nebi ambiyada ka mida shay macquul caqligala maaha intaana waxaa tilmaamay akar min waaxid oo markaa mufasiriinta markaa ka mida hunaa marka waxaan kaloo u gudbaynaa rasuulka sala allahu calayh wasalam daliilka kale cataa ibnu rabaax ibnu cabaas baa wuxuu yidhi eh, cataa ibnu rabax ibnu cabaas baa wuxuu igu yidhi alaa uriika imra'atan min ahli اljanna war ma ku tusaa haweenay min ahli اljanna markaasaa yidhi itus markaasuu yidhi haweenaydaa madow ee meeshaad joogta nebiga u timid markaasay ta rasuul allah waa la ilegdaa kadibna cowradeedaa faydanta rasuul allah ilaahay ii bari markaasuu rasuulka sal alla alay wasalam haddaad doontidna waad sabraysaa oo jannaa sidaa ku leedahay haddaad doontidna ilaahay subxaana wa tacaala baan kuu baryayaa kadibna caafimaad buu ku siinayaa markaasay ta rasuul allah waan sabraya markaasi rasuulka sal markaasi waxay tihi yaa rasuulallah walba marka aan laylagdo aan dhaco miir daboolmo cawradeeda inaan la arkin rab ilaahay ii bari markaasuu ilahay marka u bariyey culimmada waxay leeyihiin macquul miyaa haddii qofka kan jin uu ku dhex jiro ama shaydaan uu ku dhex jiro rasuulka sal alla alay waslam uu yihahdo shaydaanka ku sabar waswasiisa ku sabar ha lagaa dhex qayliya ku sabar ha lagu dhex jire ku sabar jin guri ha kaa dhigta ku sabar macquul miyaa inuu rasuulka sal alla alay slam uu yihahdo taa waa su-aal arrin kalena waa maxay rasuulka sala allahu calay wasalam siduuba hadda ugu duceeyey inaan cawradeeda la arkin ma waanay suurtagal ahayn inuu yidhaahdo ilaahayoo ka saar jinka kan iyo waswasadiisa ilan isagaana bara acuudu billahi min ashaytaan arajiim ilan isagaana bara acuudu billahi min ashaytan rajim in la yidhahdo minuusan dhihi karin taa iyada waxay ka mid waxyaabaha culimmada ay isweydiiyeen baa ka mid waxaa kaloo culimmada ay daliil ay ka dhigtaan oo lasoo la soo daliishaday xadiidkii bukhaari safiy bintu xayay zawja nebiyi sala allahu calayh wasalam oo ay tilmaantay waa xadiidkan tilmaamaya markii rasuulka sal alla alay wasalam isagoo ictikaaf ku jira habeen baan u imid inaan soo booqdo kadibna waxa ay tiri markaan cabbaar la sheekaysabaan is ihi balgadoona meeshaad ka timid ku laabo kadib rasuulka sal lla alay slm anoo la taagna baa laba saxaabadii ka mid ah marka soo maray kadib way degdegeen kadib rasuulka sal alla alay waslam wuxuu dareema noocan ma inuu shaki marka uu galay markaasuu wuxuu tilmaamay kelmadda mashhuurka ah ina ashayطaana yajri min ibni aadama majra dam shaydaanku wuxuu ku duraysadaa bini aadamka wuxuu ka maraa meesha dhiigga mara ah waa wuxuu yidhi waa safiya wax kale hamoodina markay yidhahdeen rasuul allah maadan xumin kugu tuhmaynaa waa meesha uu leeyahay ibn taymiya raxmat ullahi calayhi shaki ma laha inuu shaydaanka maadaama kafaafadiisu aanay weynayn inuu insaanka uu dhexgeli kara shaki ma laha wuu dhexgeli karaa qofkuuna ka soo dhexbixi karaa dhexgelitaanka uu dhex wuxuu yidhi waa waswase ah ee macnaheeda maaha in wuxuu suu doona uu ka yeeli karo full control inuu controli kara marna bari u jeedin karana marna galbeed u jeedin kara marna zine amri kara marna ribo amri kara marna salaad amri kara maa laakiin inuu dhex wax laysku haysta maaha qofkii diidana wuxuu dul maray ama iska indhasaaba nusuus far badana meesha taal inuu waswaasina arrin la diidi kara maaha maxaa nusuus far badanaa meesha taal laakiin inuu aniga isaytareeyo full control uu yeesho waxba aan qaban waayo maantana shaqadeeda ay noqoto uun arrinkaa waa arrinka marka la isweydiinayo waa tan uu leeyahay eh, rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiid fara badan macnaha uu ku tilmaamay waxaana ka mida xadiidkii isagu tilmaamay inkastoo xadidkan xadiid daciifa yahay lakiin waxaan u gudbaynaa adilada markaa qawiga markaa muujinaysa ee eh, rasuulka sala allah alay wasalam macnaha markuu tilmaamayay hunaa marka waxaan tilmaamaynaa marka eh, markuu leeyahy ibnulqayim aljawsiya qofka markay waswasada ay ku badato waswaaska tirada badan aanan caadiga ahayn qofka markay ku badato xuluul fara badan buu leeyahay qof baa waxa laga yaaba maanta in xamaamkuu gelayaa wuu soo weysaysanaya wuu soo baxayaa weli wuxuu aaminsan inaysan weyse u dhowrnayn wuu ku laabanayaa wuu soo weysaysanaya weli weysada uma dhowrna wuu soo istanjoonaya wuxuu leey weli najaas baa iga sii socota salaad buu gelaya saddex rag afar rag ragcuu maraya waana probleemka ugu badan ee dadka aad aad uga cabtaan wuxuu yidhi horta ibnuulqayim qofka ha lii baaro horta xaas ma leeyahay hadduusan xaas lahayn jilbaha dhulka ha loo dhigo ha loo guuriyo markuu guursado waxay u badan tahay inuu nafiso dadka su-aalahana weydiiya boqolkiiba sagaashan iyo sagaalna waxay u badan dadan xaas lahayn boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxay u badan dadan xaas lahayn amaba oday meeshan jooga oo islaanta suuriya ama masar ka tuuray raggan tirada badan meelaha idiin jooga ad arkaysaan su-aalahaas bay hoos u soo dhigaan sheekoo saaka salaadda subax baan galay waqtigii waa dhammaadaan oo salaaddii markaa tukan allahu akbarta markaan xirta waa isqaban la'dahay allahu akbarta unbuu hayaa maxaa keenay waa marka la leeyahay qofka kan waswasadii shaydaanka ku weyn marka ninkan waxaa le waa nin mu'mina waa nin afar labaatanka sac masjid taagan waa ahlu khayr wey macquul maha inuu talabus uu jiro laakiin ninka kan waa maxay howlo kaloo vitaminaata ka maqan marka tii in loo tartiibiyo weeye oo marka meesheeda loo helo hadduusan taa helinna waxay u badan tahay inuu hawshiisa marka ay sii weynaato waana masalada ugu muhiimsan ee runtii aan tilmaami lahaa qolyaha kale iyagu leh war arrinkan aan waddaan maaha jinka qofku wuu dhexgeli karaa markuu dhexgalana suu doonuu ka yeeli karaa leh waxay soo deliishanayaan xadiidkii cuhmaan ibni abilcaas wuxuu rasuulka sal alla alay wasalam baa shaqo ii diray buu yidhi xagga iyo daa'if kadib waxaan gudagalay buu yidhi salaadda markaan galo waxbaa ii soo bambaxaya oo ilaa heer aan gaaray salaadda intaan tukada aanan fahmi karinba kadib wuxuu yidhi rasuulka sala allahu alay wasalam baanuu imid arrinkii baan u sheegay markaasuu ibna alcaas markaasaan idhi nacam yaa rasuula allah maa jaa bika war maxaa ku keenay markaas yaa rasuul allah salaadda markaan galo waxbaa iska kay hor waxbaa iga soo horbaxa inta aan tukadana ma aqaan hadalkaa markuu yidhi kadib rasuulka sal alay slam wuxuu yidhi daaka shaytaan kaas waa ah shaytaane soo dhowow meeshii baan soo dhowaaday buu yidhi markaasuu iiga fariistay buu rasulka waxaan ku fariistay buu yidhi calaa suduuri qadami lugahiyaan saan ugu fadhiistay xabadku iga garaacay buu yidhi markaasuu afkayga igaga tufay kadib markaasuu yidhi ukhruj caduw allah bax cadowga ilaahayo haddana wuxuu yidhi saddex jeer markuu sameeyey ayuu haddana saa usii jeesan yidhi dhabarku iga dharbaaxay buu yidhi haddana tag cumaan marka wuxuu yidhi fala camrii maa axsabahu khaalatanii bacd wuxuu yidhi maalintaa laga bilaabo waxaasoo dhan iskuma arkin buu leeyay xadiidka kan sanadka hadda aan aqrina waa daciif maxaa yeele dariiqiisi waxaa ku yidhi maxamed cabdillahi alansaari waa xadiis daciif ah awalan wuxuu ahaa nin fiqa ah aakhirna sida abu daa'uud uu leeyahay tagayara biakhara ama biaakhara aakhirkuu isbedelay saa dartee xadiidka daliishaday kala baxeen culummada laakiin xadiidka kan waxaa wanaagsanaan lahayd qalyahan markay soo daliishanayaan inay hor mariyaan xadiidkii saxiixi muslim xadiidka saxiixi muslim wuxuu ahaa cuhmaan ibn cabdilcaas baa laga wariyay thaqafi nebiga sal alla alay slam baa wuxuu yidhi dadka salaadda ka bixi markaasina yaa rasuul allah maxaan salaad ka bixiyaa ajidu fii nafsii shayin waxbaan baan iska helayaaye soo dhawow buu yidhi marka kadib rasuulka sala allahu aleyh wasalam intii hadda aan sheegnay buu marka ku sameeyey kadib markaasuu yidhi salaadda dadka ka bixi ogowse marka haddaad salaad ka bixinaysad gaabi oo nin da ayaa ku jira qof xanuuna oo nugayl uu ku jira ayaa jira qof kale waxaa jira tabar aanan lahayn intiibu marka u sheegay xadiidka kan iyo xadiid kaloo saxiix muslim ku sooran macaas laga warinaya macnaha bay labadoo marka tilmaamayaan alimaam nawowi wuxuu yidhi ajidu fii nafsii shay-an laba macno ayaan siin karaa buu yidhi alimaam nawowi macnaha koowaad inuu icjaab igalo mar haddii dadka la yidhi adiga salaada ka bixi inuu kibir uun igalo ayaa yani ayaan ka baqayaa rasuul allah ama waxaa laga yaabaa araada bilwaswasati fi salaa macnaha labaad waa kan inuu qofka waswaas uu ka baqay marka wuxuu leeyahay falaa yasluxu an yakuuna alimaamu muwaswasan imaamka hadduu waswaas yahayna de dadka shan jeeroo salaada u xiray allahu akbar markuu yidhaahdo oo allahu akbar aad tiraahad waa ka baxay haddana allahu akbar kaluu kuu qabanaya haddana allahu akbar buu kuu qabanaya marka maanta dhan buu kusoo celin imaamka hadduu muwaswas uu yahana sheekadiisu marka sheeke dhow marka maaha waxaan dhihi karnaa marka xadiidkii daciifka aan kusoo tilmaannay iyo labada nas ee kusoo aroray saxiix muslim marka lasoo ororiyo inay hal xaadito tahay ayaa laga yaabaa inay noqoto marka loo baxo ee maaragta taxliilka culimmada ay saareen maxaa yeeley markaad aragtid tacliiqa uu saaray cuhmaan wuxuu leeyay falacamrii maa axsadhu khalaqanii bacd iyo riwaayat saxiix muslim facaltu dalika faadhabahu اllahu canii markuu leeyahay waa isku macno waxaa laga yaabaa marka ruwaadda isagay ka wariday in nin walbaba macno marka uu ku wariyey saa darteed meesha marka waxaa ka muuqata inuu macnahaas marka uu noqdo idan meesha danaska kan daliil uguma sugno waxaan leenahay waswase ayuu xadiidka tilmaamaya daliilkan aad soo deliishateen ma aha inuu insaankii in la dhexgeli kara maaha nas kale ay soo deliishadeen waxa uu yahay oo ay daliil ay ka dhigteen waxaan arkay rasuulka sala allahu caleyh wasalam baan arkay weli yacni min mura rasuulka sala allahu caleyh wasalam saddex arrimood baan ku arkay oo horayna aanan u arkin yacni aniga gadaashayna cid aanay u arki doonin buu yidhi markaasuu yidhi maalin baan la safray anagoo socdaala waddada markaan bartanka marayn haweenayn baa naga soo horbaxday iyadoo ilmo yar markaa meel la fadhida markaasaa waxay tihi yaa rasuul allah wiilka kan ee yar waan isku dhibqabnaayo isna waa ibtalaysan yahay innagana waan ibtalaysanna rasuul allah marka maalintiina intaasoo jeer baa la qabtaa markaasuu yidhi ii dhiib markaasay gacanta u geliday markaasuu rasuulka sala allahu aleyh wasalam saddex jeer buu marka ku tufay markaasuu yidhi bismi illaah ana cabdullah ikhsac caduw allah magaca ilaahay baan ku bilowday addoonkii ilaahay baan ahay hoog buu yidhi caduw allah kadib buu u dhiibay kadib rasuulka sal ly slm wuxuu yidhi waan soo laaban doonnaa soo laabadkeena dambe meeshaad taagan tahay noo istaag waxaana kaa filaynaa inaadna siin doonta report akhbaar waxa ku dhacay inaad nooga warantid waan iska tagnay buu yidhi kadib waan soo laabana waddadii mar kale markaan ku soo laabana waxaan aragnay haweenaydoo meesha taaganoo saddex riyood marka meesha la taagan kadib rasuulka sal ly slm markuu ka waraysayba waxay tidhi rasuul allow waladii bacaaka bilxaq maa xasasnaa minhu shayan xata asaaca laga bilaabo waqtigii ilaa iyo hadda waxaan ka aragna markaa ma laha ee qaado arigan adaa iskale rasuulka sal lay slm marka mid buu ka qaatay inti kalena wuu radiyey xadiidkan xadiid horta saxiixa maaha waxaan saxiixa nuqan ilmaha bn camr oo daciifa ayaa ku jira waxaana waana meesha ibnu xasm uu leeyahy ninka kan tadciifkiisa ayaan qaadanaya haddii la dhihi lahaa mayah la soo ninka kan xadiidka waa munqatic haddii la dhaha shaahid ha loo raadiyay shaahidkiisa waa daciifun jiddan saddexda xaaloo saa darteed xadiidkan xadiid usuu badamaha inuu marka daliil u noqdo mar haddaanu daliil noqonayna meesha inaan dhigno wey laakiin waxaa sugan rasuulka sala allahu alay slm waqtigiisa inuu shaydaan usoo banbaxay salaaddii inuu ka gooyo isku dayay waxaa sugan in markaa shaydaan tabaaburo naareed wata inuu rasuulka la soo hor istaagay waxaa sugan abu hurayre oo meel lagaga tagtay inuu markaa shaydaankii u yimid waxaa sugan inay tashakul ay samayn karaan ninka isagoo marka aroosu gurigiisa markuu ku laabtay uu markuu arkay ma au yidhi bal abeesadan meesha ku jirta dil uu leeyahay ninka saxaabiga waxaanan kala garan karin ma madaxiisaa dhulka ku dhacay mise kan intuba markaad ururisid waswaso way dhaafi laadahay ilaahay subxaana wa tacaalaana wuxuu siiyey jinka motiverse wax lagu magacaabay inuu tashakul samayn karo suudoon uu iska dhigi karo marna bini aadam uu iska dhigi karo marna xayawaan uu iska dhigi karo waxayna culimmadu yidhaahdeen alqaanuun alfiiziyaai almuntabiq calayhi waqtiga uu joogo xaaladda uu yahay baynu xukunkiisu markaa noqonaya idan nusuusta waxaa kaaga muuqata wax lagu magacaabo inaanay jirin wax lagu magacaabo insaan baa la dhex degay sida la doonaana laga yeelay naska kale ay soo deliishanayaan waxaa ka mid a ah, oo ay leeyihiin xadiidkii abu hurayra maa min mawluudin yuuladu nin mid la dhalaya ma jiro ilaaba shaydaan baa taabanaya marka la dhalo oo isagoo qaylino caloosha ka soo baxaya ilaa maryama mooyaane ciisa calayhi salaam abu hurayra marka wuxuu yidhi haddaad doontaan waxaad aqridaan wa inii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashayطaani arajiim bal aayaddaa suurata alcimraan aqriya culimmadu marka waxay leeyihiin lafdi kale ayaa waxaa jira nakhasahu shayطaan lafdi waxaa jira lagu magacaabaya mushu shayطaan lafdi waxaa jira yadcanu biasbicihi rasuulka sal l isagoo tilmaamaya alfaadaas kala duwan buu xadiidka marka kusoo tilmaamay waxaanu leeyahy ibn xajar alcasalaani maska kan la tilmaamaya ee uu taabanayo waa cinda alwilaada marka uu dhasho weeye laakiin qofka marka uu koro ama min cibaadi illahi saalixiina almu'miniin kuma soo dhowaado buu leeyahay haddii xirsigii uu la yimaaday adkaartii marka uu la yimaado macnahaasuu marka tilmaamaya waa macnaha marka daqiiqa ah macnaha kale ee lasoo deliishada waxaa ka mid aladiina ah yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu shayaanu min almas naska ugu xooga badan ee lasoo deliishadana waa booska kan oo culimmadan ay yidhaahdeen masiga la tilmaamo waxaan ku fasiraynaa markaan fasirayna aayaddii ee uu lahaa nabiyullaahi calaa lisaani ayuub nii inii masaniya shaytaanu binusbin wacadaab tafsiirka aan marinay ee ibnu xayaan ibnu caashuur raggaba meesha mariyeen marinayna waxaa kaloo lagu fasiray maya wuxuu u qurxiyaa xumida waxaa kaloo lagu fasira maya aakhara marka la gaaro ayay qubuurtooda ka soo baxaya iyagoo dhacdhacaya intuba tafaasiir baa la geliyay tafaasiirtaa tirada badan marka waxay muujinaysaa inaanay daliil markaa u ahayn waxay kaloo culimmada qaarkood ay yidhaahdeen carabo marka wax loo miaalinayo ama tusaale la siinayo shayba shaygu ka xun yahay ayaa loogu miaalin jiray yani si marka taqriib miaalka uu fahamkooda marka loogu dhaweeyey ma maaragta alcuhaa kaanahu ru'uusu shayaain ila waxay fahmi karaan waxa aad looga baqa wey saas darteed miaalkan la bixiyay waa ilaa daliil marka ma noqon karo waxaan jeclaan lahaa waqtigu inuu intaa ka bato si markaa hawshan marka in fara badan aan u dul istaagno waxaa kaloo daliil laga dhigtay axaadiid fara badan ee iyagu markaa tilmaamaya sida weelashiina daboola sibraarkana af u yeela albaabada xira ciyaalka yaana bixin habeenkii shaydaankuu wareegaa waxna wuu dafa intuba in saxo nusuus saxbay ku soo arooreen ibnu xajar alcasalaani waxaa laga yaabaa markuu rasuulka sal alla alay wasalam uu leeyahay alfa'ra oo fuwaysiqa lagu magacaabay amaba marka dooliga amaba jiirkaba laga yaabay inuu dabka marka uu dhaliyo intuba waswasada way dhaafi la-daha marka lasoo ururiyo biikhtilaafi alfaadiha laakiin naska tilmaamaya in uu ma aragtay xadiidkii lahaa nin baa lala baxsaday oo ciraaqiyiinta ay wariyeen oo jinku ay la baxsadeen isagoo ma aragtay muddo ayaa la la'aa naska asal ahaan wuu sugan yahay laakiin khadfiga meesha lagu sheegay ayaanan sugnayn sida culimmadu marka ay tilmaamayaan nusuusta isku soo ururiya waxay isugu soo biyashubanaysaa macnahaas ayay isugu soo biyashubanaysaa idan marka waxaan leenahay waxaa culimmadu ay tilmaameen oo ninka kan labaatanka sana hawsha ka shaqaynaya uu tilmaamay dhowr sarci baa jira qofka ku iman kara markuu xanuunsan yahay dadka la leeyahay ejin bay qabaan la leeyahay midoo waa mid cudwi qayb ah, ka mid a organ ka mida jirka ama xubin ka mida jirka ayaa wax ka dhacaya saas darteed xubintaa marka waxay u badan tahay haddii maskaxda ay ku beeganto daqd yar uu yimaado brashar uu ku yimaado qofka waxay u badan tahay inuu fakarkiisa isbedelo kadib carabkaa cuslaanaya bay yidhahdeen carabka markuu cuslaadana waxaa ka soo baxaya kelimaad uusan macnihiisa aanu fahamsanayn suu doonan ugu dhawaaqayaa barnoojaha qofkan uu ku dhawaaqaya kii la yaqiin maaha hadalkood marka sheegaya waana waxay ka mid tahay waxyaabaha shaydaanka uula imanaya ka mid tahay idan idana waa nooc min alwaswaasi marka faker buu ka bilaabaya waswasuu u rogaya waswasadii hami buu noqonaya bay yidhahdeen waxayna leeyihiin marka culimmada ay tilmaamaan sharci waxaa jira nafsi waa kan ugu badan ee boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka yurub jooga haya bidaat sarciga nafsiga waa maxay qofku wuxuu iska dhaadhicinaya inuu xanuunsan yahay waa meeshaan aan dhahan aliixaa iixaa ay dhahaan inuu iska dhaadhicinayo walidalik arag iyadoo gabar qur-aan lagu aqrinaya haddaad toban kale meesha soo fariisisid tobankii oo dhan way dhacayaan hal mar bay wada dhacayaan haddii nin la yaasiiminaya meesha ay keentay inta kale way wada dhacayaan qofka wuxuu iska dhaadhicinayaa waxbaad qabtaa mar haddii waxayna leeyihin culimmada almarad alwahmi qofka markuu wax iska dhaadhiciya wahmiga ah qofka hadduu galo waa ka culus yahay xagga dawaynta marka loo baxo maradka xaqiiqiga kan xaqiiqiga dawa la heli karaa lakiin markaa iska dhaadhicisid ma aragtay dhibkeeda leeda walidalika waxay yihahdeen iyo xadaati waxaa ka mid ah, inuu yidhaahdo ibnu xasm hadalkiisu aad buu u kulul yahay inkastoo waxyaaba fara badan ayna culimmada aanay ku waafaqsanayn innagana aynan ku waafaqsanayn laakiin aan tilmaamayna waxyaaba badan oo markaa laga soo deliishan karay wuxuu leeyahay qofka kale ana aljinniy anigu jinnigii baanahay hebel baanahay oo hadalka soo celcelinaya wuxuu yidhi jinni maaha qofka kan isagaa hadlay carabkiisu ku hadlay carab jinnina uma jeedno shaydaan carabkiisana nooma muuqdo buu yidhi hadalkaana waa hadalka ay badana arraaquuna dadka qur-aanka dadka ku aqriya ay dadka markaa marsadaanu oo waa laga dhex hadlay yani sheekada oo sarciga wahmiga meel xun bay maraysaa hadda waxaa la gaaray sidai bahasha lagu tarax tegay in la yidhaahdo jin baa jin kale kusoo duulaya jin baa soo socda waa soo socdaa wuxuu ka iman doonaa waddankaasuu iman doonaa waddankan buu iman doonaa markuu inta yimaadana jinkan buu la dagaalamayaa yacnii arrinkaas waxay ka mid tahay waxaan leenahay jinka in markaa howl terrorism in la geliya maaha howl aanu diyaar aanu ahayn haddaad jin hadda aad keentid jin kalena aad u keentid iyada waxa way baab kale marka gelayna waana midda ugu dhibka badan walidalika sarci wahmiga waxaa ka mid ah culimmada ay tilmaamaan cuqbat alazadi sida jaaxid uu leeyahay gabar baa la rabay in habeenkaa la aqal geeyo kadibna gabadha markii lays yidhi bal hadda ha la aqal geeyo ayaa ay meesha ohi la soo istaagto waxay tihi ma geli kara guriga ninkii baa marka wuxuu yidhi waxaan u baahanahay nin meesha la joogay anaa ku dabarayay run ii sheeg run ii sheeg markaase waxay tidhi run haddaan kuu sheego anugu gabar dhowrsan baa dadka ugu muuqdaa laakiin laalaabadkaygaa badnaayo meesha bakaara kuma haya bay tihi saa darteed ma tegi karo wuxuu yihi hawsha basiid waayo waa la kala tuuraa leeno waa sahlan tahay waayahay see la kala tuuraya say u sahlantaha loo kala tuuraya waa la kala tuurayaa buu yidhi wuxuu yidhi anigi iidaa buu yidhi dadkii uu soo hor istaagay wuxu yidhi gabadha jin baa ku jira jinkii waxaan nidhi ma aragtay isha ka bax haddaan isha ka bax dhahna ishay beelaysaa haddaan dhahna gacanta ka bax gacantay beelaysaa lugaha ka bax haddaana lugahay beelaysaa dhagaha haddaan ka baxna waa dhagool farjiga ka bax baan niri farjiga buska yiri gabadha marka bakaarana wuu dabaray soo maaha waxay ka mid tahay waxyaabaha cajaa'ibtay ka mid tahay walidaalika waxaan dhihi lahaa akhyaarta hadda maalan markaad guursanaysaan oo kale haddii gabadha bidaar iyo ciro ay ka yaabto waxaa tiraa jin baa ka dhex baxay dhaha way soconaysaa maxaa yaele hadda haddii xalkaas la helo xaal iska sahlan wey marka hawshu way ballaartaa meesha ibnuqayim uu leeyahay khataraad bay noqonaysaa khataraadkii waswaas bay isku bedelaysaa waswaaskii faker buu isku bedelayaa fakerkii tadakur buu isku bedelaya iraaduu isku bedelaya marxaba marxalada kale isku gudbaysa waana waxa ugu badan oo cajaa'ibta ka mida ah. yani walidaalika waxyaabaha yani eh, hadda ka hor waxaan xusuustaa qof qur-aan saas lagu aqrinayay marka sheekadii cuqbat alsdi baa igu soo dhacday jaaxid sheegay gabadha maalinba qur-aan lagu aqriyaa waa lagu soo celceliyaa wax kastaa lagu sameeyaa shay kastaa la sameya oo soo taagan tahay kadib waxaan weydiinaa waxaan nidhi run maa noo sheegtid oo maalin walba waa lagu aqriyaaye maxaa jira waxay tiri nin baan israbnaa hooyadeen waa ii diidanta ayib sheekadii cuqbat alazadi baa igu soo dhacday kadib waxaan nidhi waalidkeeda u waxaan nidhi gabadhan ha loo guri markaas tirmay gabadheeda ma gaarin weli les waa tamantaa cashar sana inay waxbarato jaamacad ka soo baxday u baahan tahay marka ha la daaya bay tiri waa macquul maaha gabadha marka waxay tiri haddaad idinka wax ii qaban weydeen waa clearly haddaad wax idinka qaban weydeen anaad baranayo habeenkii marka la gaaro subaxi way soo kacdaa ninka magaciisa sheegtaa oo duurkee la soo kacdaa ninka magaciisa sheegaysa habeenka ma habartii markay ka yaabta marka dan waa loo guuriyey waxay ka mid tahay waxyaabaha trigga marka la isticmaalo leesh maanta dhan gabdhaha loo socdayn odayaashaha ka badan yacni ragga dhallinyarada ahna hawsha marka way qabaan hunaa marka shalay darsigii meeshan ka baxay iyo darsigan markaa isku xirtid oo ah hadiiba qofka adkaarta u aqriyo adkaar baana la faray oo subaxi la akrinayo oo duurka la akrinayo oo habeenka lagu seexanayo oo weyse lagu seexanayo oo qofkii inuu witerka dib u dhigto ay tahay waswaaskan tirada badan waxaasaa biidni illahi subxana wa tacala zuulinaya xal ayaa loo helaya biidni illahi subxaana wa tacaala laakiin maaha afar labaatanka saac in shaqaba aan ka dhiganno oo shaqadaana dhanba ay noqotaba jin baa meel degay runtii waxa haddii soo exaggerated laga dhigan xadku ka baxayaa runtii laakiin nusuusta lama dafiri kara jin inuu jiro qof dafiri kara ma laha inuu waswaas la iman karo nusuustay ku sugan tahay inuu bini aadam dhex geli kara ka bixi karo nusuustay ku sugan tahay laakiin inuu jin aniga ikontaroolo oo ma aragtay in alxamdu lilahi ba meesha aan ka lehay ila qaybsado wax soconaya maaha ama nebi ambiyada ka mida suu doon uu ka hela macquul maaha macquulna maaha nebiyullaahi ayuub waxaa wanaagsanaan lahay mufasiriinta marka ay nin walbaba uu isku dayay inuu drivation sameeyo ama xal u raadiya nusuusta meesha ay kala mareen ama ay kala dhex baxeen marka inaan fahmno jinka iyo bini aadamka waxyaabaha ka dhexeeya waxaa ka mid a ah, tabaadul manaafic waxaa lagu magacaaba rabbana istamtaca bacduna bibacdin wabalagna ajalana aladii ajalta lana qaala annaaru mahwaakum khaalidiina fiiha ila maa sha allah yowm alqiyama marka lasoo kulmiyo ayaa la war maxaa waxaad u samayseen rabbanaa qaarkeen qaarka kale ku raaxaystay laakiin muddadii la inoo madlay baanu soo gaarna waqtigii baa la gaaray ya allah hunaa marka waa mari leeyahay tabaadal manaafic waa maxay jinka kan muxuu rabaa sixir baan kuu fulinayaa waxaasaan kuu samey lakiin adiga shirkiga la imow waxaan soo tilmaanay masaa ahayd hadduu kufribuu isku dayaa wuu kari waayey soo shirki buu kula aadaya wuu keri waayey soo maaha wuxuu ku leeyahay dunuubta teeda waaweyn wuu keri waayey soo dunuubta teeda yaryar wuu kari waayey soomaaha inuu kugu mashquuliyo camalba camalka uu ka liito wuu kugu mashquulinaya xadiidna wuxuu ahaa shaydaanku wuu ka quustay an yacbuduhu dadka inay caabudaan fii jasiirati alcarab laakinahu ayis amaba ayis labada lafdiba wuxuu ka quustay yani wuxuu in maaragtay in inuu in la caabudo ka quustay laakiin radiya bima taxqiruuna min alcamal waxaa meel u tuurta oo u sahlan wax alla waxaa liidaysaan camala ku filan intaa hadduu helo soo maa shaydaanka bandaroo jiifaa yacni in yar hadduu helo laba ragcoo lagagu talagalo taxiitilmasjid baad ka tagtay intaasa ku filan assalaamu calaykum waraxmat ullah qofku markuu yidhaahdo calaykum asalaam adoo waa barakaatu gaarsiin kara intaasaa ku filan intaad inaad ka tegtid marka rasuulka sala allahu alayh wasalam axaadiida marka tilmaamay waxyaabaha shaydaanka uu hadaf ka dhigta waxaa ka mid ah idlaalu alcibaadi wa ifsaaduhum inuu addoommada ilaahay uu lumiyo uu marka uu fasahaadiyo ujeedada uu leeyahin wax kale maa in isaga marka la caabudo nusuusta iyo in fara badanba waxay kamid tahay nusuusta markaa tilmaamaysa jinku marka inuu habkaa marka u shaqeeyo hunaa marka waxaan kusoo gabagabaynaynaa biidni illahi subxaana wa tacaala inay suurtagal tahay waswasada maxay noqon kartaa seen ku ogaan karaa inuu jinni iyo waswaasiye aniga dabcan waxaan ku ogaan karaa dhowr arrimood oo nusuus marka ku salaysan waxay leeyihin culimmada waxaa laga qofka marmarka qaarkii wax dadka aan u muuqan baa kuu muuqan kara adiga waa waswaas min ashaytaani waxaa laga yaabaa inaad maqashid dawaq oo dadka kale aanay maqli karin waa shay waswasada ka mida ah. walidaalika hala yaabina qofka isagoo xanuunsanay markuu ku yimaado inuu ku yidhaahdo noocanna waxbaa ii muuqda waa la hor taagan yahay intuu ka baxay xagguu taagan yahay ha la yaabina maxaa yeele waxay ka mid tahay nooc waswasada ka mida wey waswasada ayaa meesha qofka la gaaraysa oo wax suurtagal oo dhacaya wey walidaalika markuu wahmi uu noqdo waxaa ka mid a badanaa waxaan ogaanay boqolkiiba ilaa toban ilaa labaatan haddii ay meel geeri ay dhacdo oo kale waxaad arkaysaa dad fara badan la geeyo meelaha ma aragtay eh, cilmu nafsiga amaba dhakhaatiirta loo geeyo oo leey qofku wuxuu leey waxaan ka baqaya inaan dhinto inaan sadaqaysaan rabaa maal fara badan baa meel ii yaal waan dhimanayaa afar labaatanka sac wuxuu celin waan dhimanaya waan dhimanaya geeridu waa xaq laakiin in xadkan hadda ay gaarta la siiya ma maxaa yaele waxaa haya shay wahmiya ayaa hale meeshuu ka soo qaaday qofka haddii uu waxaa oo jiri kala al shaksi inay dhici karto ama split personality qofka uun hadda isku aragtay waa sidaas oo kale waxaa kaloo la mid a ah, waxaa suurtagalaba ah in waswaaska wuxuu gaari karaa qofki inuu maanta dhan isxoxogo oo markaas soo iji uu noqdo haragiisa waxay ka mid tahay waswaaska lagu arki kara qofka markaa jinka qaba waxaa noocan ma waxay waswaaska qaba waxaa kaloo laga yaabaa in qofka noocan ma marad la xiriira xagga neerfaha oo kale oo qofkii misaajkiisa aanu caadi ahayn soo ma arkin aad bay yurub ugu badan yihiin yacni walciyaadu billah qofka subaxin wuu faraxsan yahay galabtii wuu xanaaqsan yahay inaad shalay wada socoteen oo shaah wada cabayseen ayaa maanta soo gelaya waa ku dardaraya waa sii socdaa waa ku dardarayaa waa soo gelaya masjidka ayuu buufis ka qaadaya wuxuu leey masjidkan ma aaday group baa meeshan jooga gruub gaara meesha jooga wuu soo galaya waa sii baxaya afar labaatanka sac maxaaya wax kale maaha nooc waxaa haya waswaaskii waddaduu kusoo jiraa marka xaaladiisa marka caadi maaha waqtigana noo keeni doonana markaa ma foga waxaa kaloo la mid a ah, yacni qofka haddaad aragtid adoo hurda hurdadii inay kuu socon weydo oo kale ama nooca maa isagoo qofkii jiifa inuu habeenka socdo oo kale intuba waa waswaas wey waswaasna waxaa ku filan qul huwa allaahu qul cuudu birbi lfalaq qul cuudu birbi nnaas qur-aanka oo la aqriya intaasaa kugu filan biidn illahi subxana wa tacaala kullamaa qofka uu runtii uu aad iyo aad xoogga u saaro cibaadat allahi jala wacalaa nusuusta isaga ku dhaqmanaya intaa mara waxay u badantay qofki inuu badbaado laakiin yaa shaydaankiuu soo aadaa inamaa sultaanuhu yuu awood u leeyahay waa qolyaha aanan mu'miniinta aanan ahayn oo nocmaa kuwaasu waswaas fara badan geliyaa waswaaska wuxuu ku wadana meel kaloo marka kala dhici karaa taa biidn illahi subxaana wa tacala waxaan kusoo gunaanadi lahaa mawduuca dheer oo runtii salaadda maadaama ay waqtigeedii la gaaray meeshaan ku gebagabaynayaa wa ilaa huna wabillahi towfiiq مرضى المسلمين وعافي المبتلين اللهم اشف مرضى المسلمين وعافي اشف مرضى المسلمين وعافي المبتلين اللهم اشف مرضى المسلمين وعافي المبتلين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على الرغم من حالكات الظلام عيش المذلة لن تنتصر ومهما علت شاهقات البناء ستهوي بأصحابها تنكسر فعاد بغت بظلم علت وداست بقهر على الضعفاء وما أنبغت هوت وانقضت أتاها العذاب بأمر السماء وجت بعاد قرى شيدا وضاقت بهم أرضهم والفضاء عصوا ربهم فاستحقوا العذاب فأين القلاع وأين الثرى